بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم العمريفي رحمه الله باب مرفوعات الأسماء أي هذا باب مرفوعات الأسماء أسماء هذا للرفعية باب كذي يريد marfuucu lasma saabcatu naati biha macluumata alasmaai min tabwiibiha falfaacilu smun mudlaqan qad irtafac bificlihi walficlu qablahu waqac wawaajibun fi lficli an yujarada idaa lijamcin aw muhanan usnida faqul ata azaydaani wazayduuna ka jaaa zaydun waa yaji akuuna waqasamuuhu daahira wmudmara fadaahiru lafdu ladii qad dukira wlmudmaru thnaa cashra nawcan qusima ka qumtu qumna qumta qumti qumtuma qumtumna qumtum qaama qaamat qaama qaamuu waqumna naaxu sumtum caama waadihi damaa'iru mutasila wamiluha damaa'iru lmunfasila lam yaqum ilaa ana aw antum wagayru dayni bilqiyaasi yuclamu waayahay sheekhu raxima allahu tacaala waxa uu noo soo dhaweeyey wuxuu noo soo dhameeyey ficilka iyo ficilka wixii ku tacalluqayay waynu ka soo baxnay markaa ficilka mar waa la rafciyaa oo waxyaalaha marfuucaadee la rafciyo ama la icraaba waa laba waa ismigii daahirkii iyo ficilkii mudaaric soo markaa ficilka mudaaric wuxuu malaa axwaal saddexa axwaashii saddexda ahayd waa inoo soo dhamaystiray isagii oo marfuuca isagii oo mansuub ah isagii oo majzuum ah halkan sheekhu raximah llahu waxa uu doonayaa qad calimnaa mima madaa ana alisma almucraba yaqacu fi halaathati mawaaqica ismiga mucrabkii saddex meelood buu dhici jiray mawqic alrafci wa mawqic alnasbi wa mawqic alkhafdi saddexdaasuu noqon jiray sooma mid kastaalana walikulli walikulli waaxidin min hadihi lmawaadici cawaamilu taktadiihi mid kastaa wuxuu leeyahay caamil keensada caamil keensada ayaa uu marka halkan waxa uu doonaya marfuucaat asmaa inuu ka sheego ah, ismiga mar waa la rafciya marna waa la nasbiya marna waa la khafdiya soo marka markaa asmaa'ada la rafciyo ayaa uu doonayaa inuu halkan inagu baro dee kitaabkii hore asalkiina waynu kusoo baranay oo waynu soo marnay waayahay haddaba sheekhu raximah llahu tacaala kitaabkii hore naadimku uu ka cudur daaranaya asmaadooda inuu sheego oo uu tiriyo sidii asalku uu sameeyey oo wuxuu nagu yidhi asalku asmaada la raxiyo waa toddoba alfaacilu naaibulfa saasuu u tiriyey toddobadaba wuu isdaba dhigay laakiin naadimku saa ma odhanaye mid kasta isaga baab gaaruu ku sheegi doonaa aha baab gaar ayuu ku sheegi doona wuxuu yidhi marfuucu lasma marfuucu lasmaai asma'ada la rafciyaai sabcatun toddoba weeyi toddobadaasoo na'tii aanu la iman bihaa sabcada aanu la iman macluumata alasmaa'i magacyadeeda mid la yaqaano xaalada ay tahay min tabwiibihaa abwaab u samaynteedana lagu yaqaano magacaanteeda wuxuu leeyahay asmaa'ada la rafciyay de waa toddoba waa toddobadii kitaabkii hore asalku wa noo tilmaamay toddobadaasi sheekhu wuu ka cudur daartay asmaadooda inuu kuu tiriyo sidii asalkii uu sameeyey oo wuxuu ku yidhi asmaadeeda waxaa lagu yaqaanaa baab u samaynteeda markaa mid kasta baab u sameeyo ayuumaad ogaan doontaa magiciisii laakiin sidii asalka anuu ku odhan maayo alfaacilu naaibulfaacili saa ku odhan maayo ama mafcuulu ladi lam yusame faaciluhu walmubtada walkhabaru saa odhan maayo buu leeyahay anu waayahay marfuucu lasmaa awuu qasbiyey sheekh waa lidaruurati nadmi waa mubtade sabcatun waa khabar naati waxaa banaan khabarun bacda khabar waakbaruu binayn aw biakara can waaxidin kawm suraatun shucara siduu alfiyu odhanayo markaa banaanta khabarun bacda khabar uu tacadudaa khabarku waxaa kaloo banaan sabcada inaynu ka sifayno macluumat alasmaa waynu xaalaynayna min tabriibiha jaar iyo majruurka ku xidhana marfuucu lasmaai asmaa'ada la rafciyaai waa min baabi idaafati sifati ila lmawsuuf ama idaafada bimacnaa min baad ka dhigi karta ama bimacnaa albayaaniyaad ka dhigi karta intu way banaan yihin marfuucu lasmaai asmaaada la rafciyaai sabcatun toddoba weeyi na'tii waanu la imani bihaa sabcada macluumata alasmaai asmaacadeeda mid la yaqaano iyada oo abaanu ah la imani min tabwiibihaa abwaab u samaynteedana lagu yaqaano magacyadeeda somayna fahmi ama na sabcada oo na'ti aanu la bihaa sabcada macluumat alasmaa'i xaal ay tahay magacyadeeda mid la yaqaano min tabwiibihaa abwaab u samaynteedaananu kala imani aynu ku tacalujino nati intuba way banaan tahay marfuucu asmaa'i asmaada la rafciyaay sabcatun toddoba weeyi toddobada oo na'ti aanu la iman bihaa toddobada macluumata alasmaa'i magacyadeeda xaal la yaqaano min tabwiibihaa abwaab u samaynteedana lagu yaqaano magacyadeeda uu bilaabo wuxuu yidhi falfaacilu ismun muطlaqan qad irtafa bificlihi wlficlu qablahu waqa dee faacil baa u horreeya facilkiiska qaba ku yidhi sheekhu falfaacilu faacilku ismun magac weeyi muطlaqan xaalu yahay ismigaasi mid la idlaaqay ismiga oo qad irtafaca rafcoomay ay huwa ismigu bificlihi ficilkiisa ku rafcoomay walxaal buu ficilkiisa ku rafcoomay alficlu ficilkii ama ficilku waqaca u dhacay ay huwa ficilku qablahu ay qabla dalika ism ismigaa horti u dhacay muxuu ku leeyahay faacilku sheekh waa ismi buu ku yidhi faacilka luqaan maxaa lagu odhan jiray man awjada alficla man awjada alficla ama man qaama bihi alficlu xagga isilaaxana maxaa la odhan jira wax saddex shardi laga helo soo maa dee waa intii un ah, waa inu ismi yahay an yakuna isman wa an yakuna marfuucan waa in yudkara qablahu ismuhu ficluhu soo ma waa inuu ismi yahay mutlaqan buu ku daba dhigay ismiga laba labaynu ayaa kasoo bixi jiray muxuu ahaan jiray sariix iyo iyo muawal mutlaqanta saasuu ka wadaa ama mid sariix ah sariix muxuu uga jeedaa maa laa yaxtaaju fi jacli faacila ila ta'wiilin waa waxa aan u baahanayn marka faacil laga dhigayo ta'wiil aan u baahanayn tusaale qaama zaydun baa diri dee zayd waa ismi sariixe eh. faacilka dhigidan laga dhigayo ma ta'wiil buu u baahan yahay maya muawalkuna waa maxay maa yaxtaaju fi jaclihi faacila ilaa tawiilin baa la odhanaya tawiil ba isaga ubaanaya tusaale yucjibunii an taquuma yucjibunii waxa iyaab gelinaya an taquuma ay qiyaamuka an taquuma antan m antaasi soo arki maysaan waa mawsuul xarfi ayaa la dhahdaa waxbay dhalaalisaa master bay xariirtaa masterkaa ficilkan ka dambeeya ay kasoo xariraysaa noqonaya yucjibunii faacilkeyga markaa kaasi waa ismi isaga laftiisa oo waa faacil lakin facilkaas ma ismi daahira may waa muawal marka ismi markaynu nidhi maxay naga baxay ficil iyo iyo xaraf dee labadaas ma noqdaan ka soco waxaa kaloo u ku yidhi qad irtafaca halkaana maxaynu ku haynaa waa marfuucnimadii de marfuucana saddex baa ka soo bixi jiray marfuucun lafdan jaaa zaydun kitaabkuna u idin qoraya shaarix marfuucun taqdiiran jaaa alfata marfuucun sida qaal aladii cindahu cilm min alkitaab aladidaasa da de waa maxalkuu ka yaala maxalkuu maxlu rafca ka yaala soo basiid ma rafcaasna intaasay noo soo gudagelaysaa eeg ficil isagu uu leeyahay waa in lagu rafciyo samaynaa fahmi weliba horti waa in la sheego ficilkana isaga horti waa in lagu sheego ficilkana isaga horti he waa in lagu sheego oo faacilku uu dambeeyo ficilkuna u horeeyo markaa ilaa afar shardi bay noqon kartaa waa inuu ismi yahay waa inuu rafcoomay waa inuu ficilkii isagu u sameeyey ku rafcoomay ficilkaas waa inuu ka horeeyo weliba waxa la odhan karaa ficilkaas waa inu ficil taama yaa la odhan karaa hadduu ficil ficil naaqis uu ka horeeyo lana rafciyo dee faacilu qaadan maayo muxuu qaadanaya isminimada ah, sida kaani kaani waa ficil lakin ma taam baa naaqis waa naaqis waxaad kusii qaydi kartaa weliba ficilkaasi inuu yahay ficil taama markaa eeg markaynu nidhi ismi maxay naga baxay ficil iyo xaraf markaynu marfuuc nirina maxay naga baxay mansuubkii iyo majruurkii bificlihi markaynu nirina maxay naga baxay de naabifaacilki naga baxay naabifaacilka bificli ma isaga waa lagu sameeyaa de aye walficlu qablahu waqacna maxay naga baxay mubtadiya khabarkii naga baxay mubtadiyi iyo naga baxa ficilba kama horeeyo taa markaynu nirina maxay naga baxaya de naaqiski naga baxaya oo kaani iyo waxay rafcinaysaa waayahay markaa u fiirsada falfaacilu faacilku ismun ismi weeyi mutlaqan xaal uu yahay ismigaasi mid la idlaaqay oo la sii daayey oo sariix iyo muawalba ba noqonaya ismigaasoo qad irtafaca rafcoomay huwa ismigu bificlihi ficilkiisa ku rafcoomay walxaal buu ficilkiisa ku rafcoomay alficlu ficilkii waqaca u dhacay huwa ficilku qablahu ay qabla dalika alsmi ismigaa hortii u dhacay haddaba fahnima markaa eeg saaxib alajrumiya laba masalo buu kaga warrami jiray baabkan oo kale maxay ahaayeen labada masalo dikru tacriif ilfaacil masalada labaadna maxay ahayd dikru aqsaami ilfaacil markaa labadii masalo hal buu sheegay halkaasi waa maxay dikru tacriif ilfaacil luqata man qaama bihi lficlu oo man awjada alficla xagga istilaaxana an yakuna isman wa an yakuna marfuucan wa an yakuna marfuucan bificlihi wa an yudkara qablahu ficluhu wa an yakuna alficlu taaman saxiix walala waa basiir sooma ka soco wwaajibun fi lficli an yujarada ida ljamcin aw muhanan usnida haddaba eeg caamilka rafciya u ah faacilka kutubta dma insha allahu tacala ku gaari doonaa waxaa kaloo rafcin kara ismi faacil amhilatu mubaalaga sharaxa hoose inagu qorqoraya waxaaso dhan insha alla kutubta dambe ayaynagu gaari doonaa lakin hadda ogaada un dee ficilkaasi ama maadi ha noqdo ama mudaaric ha noqdo de ama amar ha noqda lakin ah, waad garanaysaa saddexdii ficil ba way rafcinayaan de waayahay faacilka way qaadanayaan de waxaa lagu jeri karaa min iyo ba zaa'idatayna laakin shuruuday leeyihin insha allah min eh, mintaasi waynu gaari doonaa ma jaana min bashiirin walaa nadiir ma jaana namuu soo gaadhin jaa-i waa laazim ya bima eh, tadmiin baal aya ayaa la dhahda min baabi tadmiino wasale macnaheedi ayaa la dhansiinaya ma jaana noomuu imanoo min bashiirin bashiirna muu soo gaadhin bishaareeya manafa halkan walaa nadiirun taad ka garanaysaa walaa nadiirin iya bashiirku may ku cadfantahay haddaba mintani waa siliya tawkiid baa la dhahdayo maa jaaanaa bashiirun bay noqon lahay oo siliya tawkiid mararka qaarkoodna ba baa lagu jari karaa wakafaa billaahi shahiida wakafa allaahu shahiida saxiix walala waynu gaari doonaa insha alla wawaajibun fi lficli an yujarada idaa lijamcin aw muhanan usnida halkan wuxuu sheegayaa in kitaabkii hore aanu sheegin camala biqawlihi wazidtuhu fawaa'ida biha alghina soo saynama odhan asalkii markuu ka warrayy in baabkan laba masalun buu kaga warramay dikru tacriif ilfaacil dikru aqsaam ilfaacil masale saddexaad buu sheekhu soo kordhiyey oo faacilku waa axkaam buu leeyahay axkaamtaasi uu leeyahy wax kamid ka tilmaamay hal keliyu ka tilmaamay halkii uu beedku sheegay wuxuu yidhi wa waajibun waxa waajiba fi lficli ficilka dhexdiisa waxa waajiba an yujarada ay tajriiduhu ficilka in laga qaawiyo ayaa waajib ah min calaamati taniyati taniyada calaamadeeda in laga qaawiyo waljamci ay wa min calaamati ljamci jamaca calaamadii tusinaysay in laga qaawiyo idaa usnida marka la tiiriyo huwa ficilka marka loo tiiriyo lijamcin ay ilaa jamcin jamac marka loo tiiriyo aw musanan aw ilaa musannan ama musane marka loo tiiriyo waxaa waajib noqonaysa ficilka in laga qaawiyo calaamadii taniyada iyo calaamadii jamca saxiix walala waa basiid bay la tahay soo maydaan ah, wuxuu ku leeyahay ficilkii haddii faacil looga dhigo musana ama looga dhigo jamc musanaasi dee ama labaado ama dhadiga aado jamcaasi ama labaado ama dhadiga aado mar faacil uu noqday jamc ama musane ficilka rafcinaya ee faacilkan ka horeeya waxa waajib ah in laga qaawiyo oo laga tajriiriyo calaamadii tusinaysa tasniyada iyo calaamadii jamca tusinaysa hadda waan fahnay la taa sooma ya oo damiirna uu rafciyo faacil buu ka dhigtay ismi daarina uu rafciyo faacil buu ka dhigtay dee suuragalka ma aha faacilku ma tacadido faacilku waa ma tacadido markaa calaamada tasniyada iyo calaamada jamaacaad ficilka u diidaysaa waynu fahnay la tahay markaa eeg waajibun waan ka dhigi karnaa mubtadaan ka dhigi karnaa ah, fi lficli jaariya majruurkana waajibka inu iskaga xidhana an yujarada master ba laga soo dhalaalinayaayo masterkaasi lasoo dhalaalinayaa waajibun taasaa ah ismu faacilo oo faacil buu u sadna sad khabar ama waajibun waxaynu ka dhigi karnaa khabar soo taqadumay masterkaynu dhalaalinayna waxaynu ka dhiganaa mubtade muahara wa waajibun mid ay waajib tahay weeyi waa khabar soo taqadumay fi lficli ficilka dhexdiisa mid ay waajib tahay weeyi an yujarada ay tajriiduhu ficilka ka qaawintiisa maxay dee laga qaawiyo min calaamati taniyati taniyada calaamadeeda wljamci wa min calaamati ljamci iyo jamaaca calaamadiisa ama wawaajibun waxa waajiba fi lficli ficilka dhexdiisa waxaa waajiba an yujarada ay tajriiduhu baa waajiba in laga qaawiyo oo laga dhartiro min calaamati taniyati taniyada calaamadeeda wljamci wa min calaamati ljamci iyo jamca calaamadiisa xillimay waajib tahay adaba labadaa calaamo in laga dhartira waa idaa usnida marka la tiiriyo huwa ficilkii lijamcin ay ilaa jamcin jamc marka loo tiiriyo aw muhanan aw ilaa muhanan ama muhana marka loo tiiriyo mayna basidayn wuxuu ku yidhi faqul waxaad tidhaahdaa ataa waxaa yimiday an zaydani labadii zayd baa yimidayde wa ka jaa zaydun wayaji ahuna qawlan qawldhe qawlka oo ka qawlika odhaahdooda lamid aa ah tidhi jaaa zaydun zayd baa yimiday wayajiu ahuna walaalkaya ayaa imanay muxuu ku leeyahay ataa waa ficil maadi azaydani waa maxay waa faacil haddaba faacilkan culumi muxuu yahay de waa musane wazayduna wuxuu ku aafan yahay zaydaanko ataa baa faacila wazaydunana waa maxay waa faacil faacilkan hadaba fahma waxa waajib ah ficilka in laga qaawiyo calaamada taniyada iyo jamc ayna tusinaysaa marka ficilka faacil looga dhigo musan ama jamc haye azaydani mayna musanayn azaydunana mayna jamcayn haddaba ataadan waxaad ka ilaalinaysaa calaamada taniyada iyo calaamada jamca waxaad ka ilaalinaysaa inaad tirahdid ataya azaydani iska ilaali ha odhanin de ataya azaydani oo ataya damiirka xagga dambe kaga xidhiiday muxuu kutusinaya waa calaamadii maxay taniyada atow azaydani azayduna naha odhanin atow azayduna calaamadaasi waa maxay waa calaamadii jamca markaa ka ilaali buu ka ilaali buu kuleeyahay baydka shardigiisa dambe kajaa zaydin wayaji akhuna muxuu kusan kuu leeyahay wuxuu kuu leeyahay faacilku marka uu mufrad noqdo sida aad uga ilaalisid calaa ficilka calaamadii taniyada iyo calaamadii jamca sida ad uga ilaalisid markuu faacilkii mufrad yahay sidaasi oo kale uga ilaali faacilka markuu taniye ama u noqdana calaamadii taniyada iyo calaamadii jamca ma fahna hadda ya waa sidaa labada bid isku xidhnaasho waa sida beytka isku xidhnaashida shadriga hole iyo shadriga dambe waxaanu wada garanaynaa buu ku leeyahay faacilku hadii uu mufrad yahay ficilka inaan lala xidhiirinayn calaamo laba tusisa ama calaamo jamac tusisa taas waadixayn haddaba sidaasi oo kale un ula dhaqan oo faacilkii haddii uu taniye noqdo ama uu jamac noqdana kadaa calaamadii taniyadi iyo calaamadii jamac manaba sidan inta wa waajibun waxa waajib ah, fi lficli ficilka dhexdiisa waxa waajib ah an yujarada ay tajriiduhu ficilka ka qaawintiisa ayaa waajib ah min calaamati taniyati taniyada calaamadeeda laga dhartiro oo laga qaawiyo wljamci wa min calaamati ljamci iyo jamca calaamadiisa laga qaawiyo idaa usnida marka la tiiriyo huwa ficilkii lijamcin ay ilaa jamcin jamc marka loo tiiriyo aw musanan aw ilaa musanan ama musano marka loo tiiriyo faqul waxaad tidhaahdaa ataa waxaa yimiday azaydani labadii zayd baa yimiday dhe wazayduna y faqul waxaad tidhaahdaa ataa waxaa yimiday azayduna zaydyaalkii baa yimidaydhe eeha odhan ataa yaa azaydaani ataw azayduna iska ilaali calaamadaa ka ilaali maadaama oo faacilkii u noqday ismi daahira oo ah tafniyo ama jamca qawlan soo qadar qawlan hadal dhe qawlka oo ka qawlika odhaahdaada lamid ah aad odhanaysid jaa waxaa yimiday zaydun zayd baa yimiday aad odhanaysid waa maquulu qawle wayajiu akuuna walaalkaya ayaa imanaya aad odhanaysid marka wuxuu ku leeyahay ficilku de wuxuu noqon karaa maadina wuu noqon karaa mudaaricna wuu noqon karaay adu calaamadaasi ka ilaali buu ku leeyahay waynu fahnin waka waa luqada fasaxada badan waa sida luqa waxaa jirta la haleeshiyo calaamada taniyada iyo calaamada jamca waxaana laga cabiraa luqada akaluni albarakitu ha nin baashi tafkida laodhan jira cunto wuxu yidhi akaluni albarakitu tafki baa cuntay ya akaluni albarakiyu iminka halkaa maxaa ku jira labaa ku jira de akaluni wowgin waa maxay waa wogi jamca tusinayay albarakiyuna waa faacilki mana faacil ahayn ya haye kadibna dee luqada maxaa la ihahdaa luqatu luqatu akalun albarakiy iyagu saasay u isticmaala luqatu waxaa la dhahdaa waa luqatu tayiba layn culimada barhkood culimada qaarkoodna waa waa luqatu asdish shanua la dhadaa asdi shanua luqatu akalun albarani asalku muxuu ahayd inuu yidhaahdo akalani akalani albaraaidu aw akalatni albaraidu taana waa la gelin karaa jamcaasi dambe jamcu tagsiirka akalani albaraidu aw akalatni albaraidu sidaa inuu yidhahdo ahayd sooma kadibna maxay iska yidhahdeen akaluni albaraaidu luqatu akalun baraidu baa loo yaqaana abyaad ku timid bu agga hoose ka sheegaya twalى qitaal اlmaariqiina binafsihi waqad aslamaahu mabcadu waxamiimu twalى qitaal اlmaariqiina binafsihi waqad aslamaahu mabcadu waxamiimu aslamaa aliftii buu la xidhiidhiyey iyada oo mabcadun iyo de faacilki u yahay soo ma aragtan nasaruuka qawmi faاctazazta binasrihim walow anahum khadaluuka kunta daliila bui nasaruuka qawmi eg nasaru muxuu la xidhiidhi qawmina muxuu daba dhigay iyadoo faacilo daba dhigay so waa luqatu akaluniya albaraaqi wuxuu leeyahy waxaa la mid ah, fiikum malaaikatu bileyli wa malaaikatu binnahaar xadiidkaasaa kusoo arooray buu kuleeya o lagu xambaaraya laakiin sida sawaabka ah xadiidkani luqadii fasaxada badnayd buu ku yimiday oo xadiidkan waa mukhtasar oo xadiis ah laga soo gaabiyey ina lilahi malaaikatun yatacaaqabuuna fiikum ah malaaikatu bileyli malaaikatu binahaar ah, kutubta dambana insha alla sharxooga waynu ku gaari doonaa lakin luqadaas luqatu akaluni albaraakiif baa la dhahdaa lakin sida fasaxada badanle waa maxay waa in haddii faacilkii u noqdo muhane ama jama ficilkii laga qaawiyo calaamadii taniyada iyo calaamadii jamaca ka soco wa waajibun waxa waajiba fi lficli ficilka dhexdiisa waxa waajiba an yujarada ay tajriiduhu ka qaawintiisa ayaa waajib ah ficilka laga qaawiyo oo laga dhartiro min calaamati taniyati taniyada calaamadeeda waljamcigu min calaamati ljamci jamca calaamadiisa idaa usnida marka la tiiriyo huwa ficilkii lijamcina ilaa jamcin jamc marka loo tiiriyo aw muhanan aw ilaa muhanan ama muhana marka loo tiiriyo faqul waxaad tidhaahdaa aalib yahow ataa waxa yimiday azaydani labadii zayd baa yimiday dhe wazayduna ay waqul waxaad tidhaahdaa ataa waxa yimid azayduna zayduntii ayaa yimiday dhe qawlan qowl dhe oo ka qawlika qowlkaaga lamid ah ad tidhi jaaa waxa yimiday zaydun zayd baa yimid ad wayaji waxaa imanaya akhuuna walaalkaya ayaa imanaya tii haddaba wuxuu ka baraarujiyey axkaamta faacilku uu leeyahay hal xukun buu ka baraarujiyey oo ah haddii ficilkii twxiid اlficli min calaamati اtaniyati wاljamci ida kana alfaacilu muhanan aw jamca ficilka in laga tawxiidiyo oo laga keliyeeyo oo laga dartiro calaamada taniyada iyo calaamada jamca faacilku marka musanawya ama uu jamc yahay axkaam fara badan baa kusoo aroortay o leeyahay kutubta damaan insha allahu taala ku gaari doona way de sheekhu sheeg kutub damaan ku gaari doona axkaamtiisaasi waxaa ka mid a an yakuna mutaahiran can caamili caamilkiisa inuu ka dambeeya e ka mid a oo u horeeyo ficilku tusaale jaaa zaydun zayd baa yimid iminka kaa horeeya de caamil kaa horeeya waa inuu ka dambeya an yakuna mutaahiran can caamilihi haddaad tirahda ka waran zaydun qaama zaydkan muxuu noqonayaa wa an yakuna madkuuran qablahu ficlu shaqo kuma odhan iska ilaali marka an yakuna mutaahiran can caamili baa kamid a axkaamtiisa waxaa kamid an yakuna marfuucan baa kamid a inuu marfuuc yahay waxaa an yakuna madkuuran inuu sheegan yaha kamid a waxaa kamid a twxiid lficli min calaamati taniyati wljamci ida kana alfaacil muhanan aw jamca waxaa kamid a luxuuqu calaamati taniii bificli waxaa kamid a an yuxdafa ficlu fi bacdi suwar waxaa kamid a an yakuna mutasilan bicaamilihi bilasala waxaa kamid a ighnaauhu can lhabri iqnaauhu can lkhabari fi bacdi alaxwaal waxaa kamid a cadamu tacadudi ma tacadudada iska ilaaliya markaa sagaalka xukun waa sagaalka iyagoo tafsiilsana insha allahu tacala waynu gaari doonaa abyaad lagu jamciyaana way jiri jireen lifaacilin tiscuun khudi takhira wrafca wdikraa walow taqdiira tajriida caamilin lahu can calamin tahniyati jamcin lxaaqin culima ta'niihahu waxaad fa ficlin yacmalu lcilmihi waslhu ytaصil bcaamilin ignaa'uhu can اlkhabr wa kwnuhu bila tacadudin dahr intaas ku jamciyaan mutamimadan insha allahu tacala ugu tegi doona iyo wixii ka dambeeya ka soco waqasamuuhu daahiran aw mudmaran fadaahiru lafdu ladi qad dukira waqasamuu way qaybiyeen hu faacilkii way qaybiyeen dhaahiranay ilaa dhaahirin dhaahir bay u qaybiyeen wa mudmaranay ilaa mudmarin mudmar bay u qaybiyeen fadaahiru daahirku allafdu ay ay almalfuudu ka lagu dhawaaqo weeye alladii kaa lagu dhawaaqayo oo qad dukira dhab ahaan la sheegay huwa ladiga maa la sheegin halkaa lagu sheegay faqul ata zaydani wazayduna ka jaa zaydun wayaji akhuna ka ismiadaahir maxaa la dhahdaa maa dalla calaa musamaahu bilaa qaydin waa waxa musamihiisa bilaa qayd kugu tusiya isagu ismiga daahirka ima soo aan jirin dee sideedii weyan ilaa kitabka oran kuso sharxnay ma ku celcelina sideedii weeyaan sideediiba faacil bay noqonayaan ka gudub waa yahay mudmarkana isaga kuu sheegi doonaa waqasamuu way qaybiyeen nuxaadi hu damiirkii bay qaybiyeen dhaahiran nascu khaafid baa lagu nasbinaya dhaahiranay ilaa dhaahirin dhaahir bay u qaybiyeen wa mudmaranay ilaa mudmarin mid damiir a ah ayay u qaybiyeen fa dhaahiru dhaahirku allafdu ay ayilmalfuudu ka lagu dhawaaqo weeyi waa mubtadiye khabar alladii ka lagu dhawaaqayo oo qad dukira dhab ahaan la sheegay huwa ladiga halkan hore lagu soo sheegay oo sheegitaankoogi wuu inoo soo horumaray way ka soo wlmudmaru mudmarkiina ithnaa cashara labi iyo toban weeyi nawcan oo nooc qusima qad qusima xaal la mudmarka qusima ali ad qusima xaal uu yahay mudmarkaasi mid la qaybiye wuxuu ku leeyahay mudmarkiina waa labiyo toban labiyo kaasi dee waa lasii qaybiya maxaa loo qaybiya mutasil iyo iyo munfasil baa loo qaybiya mutasilka waa maxay taxriifkiisa waynu soo dhigana maa laa yubtadau bihi lkalaam walaa yaqau bacda ilaa fi likhtiyaar kaasaa la hadalna laguma bilaabi karo ilaana ma dhici karo xaalat likhtiyaar xaalat idiraar uu daba dhici karaa munfasilkuna waa maxay ma yubtadau bihi lkalaam wayaqau bacda ilaa fi likhtiyaar mutasilku u qaybsami jiro laba u qaybsami jiray muxuu qaybsami jiray mid mustatira iyo iyo mid baariza beydkii lagu soo maraya sheegaya intaas beydkaas limuttasil mustatirin aw baarizin aw mufasil saasuu noqonaya warka mustatirka laga sifeyn muttasilka laga sifeynaya mustatirka waka wuxuu yidhi sheekhu walmudmaru ithnaa cashara labi iyo toban weeyi nawcan oo nooc walmudmani waa mubtade ithnaa waa maxay waa khabar marfuuc wa calaamatu rafcihi alif niyaaba can idama liannahu mulxaqun bilmuhana muhana imse lafdi waa la haleeshin jiri wa alxaqu lmuhana hamsatan kila kiltaa wmaa sumiya wasna wanata wasna wathnata lakinahum fi laawalayni ishtarau idaafatan ilaa damiiri faclami wamaa siwaa haadayni jaa mudlaqa can takyidi bladii qad culliqa so abyaada hore mina soo mare xifdiya iska xifdiya kolkaa waa mulxaqeegi weeyaan cashara ka warrama cashara naa'ibatun manaaba nuuni lmusanna cashara qaa'imatun muqaama nuuni lmuhanna cashara waaqicatun mawqica nuuni lmuhanna cashara xallat maxalla nuuni lmuhanna cashara fi muqaabalati nuuni lmuhanna inta waad ohan kartaade ta kuwa fudud ku dhegya mabni ala fath la maxala laha min alcraab nawcanna waa tamyiis qusmo jumlada waad xalaynaysaa wlmudmaru mudmarkii itnaa cashara laba iyo toban weeyi nawcan oo nooc qusima ay qad qusima xaala qaybiye mudmarka wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aa qumtu waan kacay qumna waanu kacnay qumta niyaho waad kacday qumti gabadhyay waad kacday qumtumaa labadiinana waad kacdeen qumtuna dumarkiinana waad kacdeen qumtum jamaciina ragga aho waad kacdeen qaama kii maqnaa uu kacay qaama tii maqnayd way kacday qaama labadii maqnaa way kaceen qaama laba qaamuu jamci ragga maqnaa way kaceen qumna jamci dumarkee maqnaa way kaceen wadalika tusaale naxwu sumtum waad soomteen iyo lamida weeyaan caaman sanad baad soomteen waka muxuu ku leeyahay sheekhu mudmarkii wuxuu ku uri waa labiyo toban labiyo toban weeyaan weliba labiyo tobanka waa la guri sheekhu haddaba mutasilka dee waynu qaybinayna damiirka waxaynu qaybinayna biictibaari ilmacnaa saddex mulaaxadaa ku jira kitaabkii horna waan ku baraarujinay saddexdaa mulaaxada maxay ahayn biictibaari marka markaynu eegno damiirka maxaa loo qaybinayaa horta damiirka waxaa loo qaybinaya marka ugu horeysa biictibaari litisaal xagga itisaalka iyo cadamul itisaalka maxaa loo qaybinaya laba mid mutasila iyo iyo mid munfasila loo qaybinaya mutasilka laftiisa la qaybinayayo maxaa loo qaybinaya xagga muuqashada iyo xagga qarsoonidana mustatir iyo iyo baris mustatirka laftiisa la qaybinaya maxaa loo qaybinaya mustatir wujuba iyo mustatir eh, mustatir jawaaza soo ma munfasilku laakin maxaa ku cad isagu inuu baris un yahay iska ilaaliya haddaba damiirka mutasilkaa markaynu soo noqono biictibaari lmacna maxaynu u qaybinanaa ma ydulu alى mutakalimi ma ydulu alى muhaabi ma ydulu alى aibin mutakalim imisaa tusinaya laba waa taada madmuumadaa ee godan iyo iyo naada mutakalim mucadimu nafsi ama mutakalim cala hayr waa qumtu iyo qumna mukhaatab maxaa tusinaya shanta ku xiga qumta qumti qumtuma qumtum qumtuna ghaib maxaa tusinaya shanta ku xiga qaama qaamat qaama qaamuu qumna mayna basideen waa biictibaari lmacna markaynu ka eegno ku kulanka kulanka uu ku kulmay xukunka uu jiray ficilka maadi ee saddexda ahaana intiiba waa laga helaya ficilka maadi imse xukun bu lahaan jiray saddex xaaladood bu lahan jiray ama xukunkiis saddex bu aha sooma saddexdaa xaaladood jiray muxuu aha taaratan yubna cala alfatxi wa taaratan yubna cala adami wa taaratan yubna cala asukuun mataa yubna cala sukuun sagaal shay marka la xidhiidhan iska dhasha soo khulaaseeyo damaa'iru rafca almutaxarik oo lixa iyo damair rafca mutaxarik oo lixa iyo na adaalatu cala alfaa'id iyo nuunu niswa iyo waawul waa imisa marka sagaalka misaasi ku dhan yihin sideed kolkaade ah. marka la xidhiidhan maxaa lagu bineeyaa sukuun sideedii halka ina ka fadhaa laba baanyar soo saartide qumtu qumnaa qumta qumti qumtumaa qumtunna qumtum maxaa naga maqan ya qumna minsh ha iyo qumna iyo qumna waa imse m mina qaban karna qumtu kawdha qumnaa qumta qumti qumtumaa qumtunna qumtum qumna sideed mane ku dhamaystirmen sideedii sukuunka lagu biniy maanad keeni sideedii waad ka heshay mataa yubna cala dam ida tasalat bi waawi jamca qaamu ma or culma qaamu midaan arki qaamudaasina dee sukuun baa lagu binaynaya maxaa soo hadhay sideedaa sideeddaa iyo qaamuugga iyo sagaalmanan maxaa soo hadhay labiyo tobankii saddex waa saddexdee waa saddexdee de kitaabka eega kitabka in ka soo saarnaa la waa saddexdee qaama iyo qaamat iyo qaama mana saddexdaan saddexdaa saaray saddexdaa qaamo waxbaba lama xidhiidhinba qaamatna taawtaaniit baa la xidhiidhi ma bedesho qaamaana damiirurafca la xidhiiday laakin damiirurafcaani mutaxarik maaha waa saakin de mayna basidayn markaa dhinaca ah, markaynu eegnana axkaamtii maandiga halkaasaynu ka wada helnay xagga icraabka markaynu eegno ma fi maali maxaa la ohanaya mmm baa la ohanaya ma fi maxali rafca la ohanaya mayna basidayn markaa saddexdaa mulaaxadaa ku jira ila damiirku waa nasbigo iska ilaaliya wuxuu yidhi sheekhu walmudmaru mudmarkii ithnaa cashara laba iyo toban weeye nawcan oo nooc qusima qad qusima xaal uu yahay mid la qaybiyey mud markaasi wadalika tusaale ka qawlika waa odhahdaada iyo wixii lamid aa tidhi qumtu waan qumtu ficlu wa faacil xad lficli qum qum ficlu maadin mabniyu cala sukuun litisaalihi bidamiiri rafci lmutaxariki mabniyu cala sukun la maxalla lahu min alcraab liannahu ficlu maadin wataau damiirun wta damiru rafci mutasil mabniyu cala dami fi maxali rafcin faacilun xabadaasa inaga filan nin keliya ohanaya qumtu de gabadhina qumtun bay ohanaysaa qumnaa waanu kacnay waa mutakalim macdib nafsi ama maca alghayra qumtaniyo adaa kacay waa mukhaatab nina qumti gabadhi ay adaa kacay qumtumaa labadii nin idina kacay ama labaadan ama dhadigaadan ama isku dhex jiraan qumtunna dumarkiinana wahe idinka ayaa kacay qumtum jamcina ragga idinkaa kacay marka insha allah waynu baran doonaahe eega kuwa hore oo dhan dee faacilku waa taada qumtumaana faacilki waa tada miimka xarfucimaad baa la dhahdaa alifta xarfun daalun cala tasniya la dhahdaa qumtunna waa tada nuunka waxaa la dhahdaa xarfun daalun calaa jamci inaaf baa la dhahdaa qumtum waa tada miimka xarfun daalun calaa jamci dhukuur baa la dhahdaa insha alla waynu gaari doonaa ma iyagoo wada socdaa ma iyagoo kala gaara waynu baran doonaa insha alla ya qaama wuu kacay faacilki waa mustatir haddaba mustatirkan iminkaan kuusan sheegaya mustatirkani ma min jumlati muttasil ba mise wa min jumlati munfasil min jumla mutail min jumlati mutail ama mustatir ha ahaado ama baris ha ahaade mutasilka u qaybsama dhe waana saa ufahamtin ya iska ilaaliya inad hoos marin markaa qaamo damiirba iyada ku istitaaran waa huwa wax kastoo huwa ama hiyo loo istitaariyana maxaynu soo marnay qaacido ah inata jaaizul istitaar qaama waa alifta way kaceen labadii maqnaa ama laba haadaan ama dhadiga haadaan qaamuu way kaceen jamci raggaa maqnaa waa lab qumna way kaceen dumarkii wadalika tusaale naxu sumtum waad soomteen iyo wixii lamida weeyaan caaman sanad baad soomteen a ah. waka boqol soom baad noqotay oo sanad idin baad soomtay eeg sumtum waa maxay muxuu ka socdaa sumtum waxay lamid tahay imika halkan baynu kusoo marnay waa maxay qumtum markaa muxuu usoo celiyey liziyaadati tawdix caddayntu mu kuusii siyaadinaya ama litasmiim lbeyt beytku ku dhamaystiraya ee macno kale ugama jeedo sheekhiska ilaaliya dee macno kalen ku noqono male wa haadihi tan whaadihi tani damaa'irun muxuu u tanwiiniyey damaa'iru calaa wasni mafaacil maynaan muna maalaa yansarifayn muxuu u tanwiiniyey waa daruuratu nadmi marka la laqmanayo lakin iska ilaalide wahadihi tani damaa'iru damaa'ir weeyi damaa'ir taasoo mutasilatun la xidhiidhaysa bicawaamilihaa cawaamisheeda la xidhiidhaysa intanaan soo baranay oo dhani damiir mutasila munayn oo amaa laa yubtadaw bilkalaam walaa yaqow bacda ila fi likhtiyaar fi xaalat alikhtiyaar waka mutasila la dhahdaa wamiluhaa ay wa milu damaa'iri lmutasilati damaairta mutasilada ah oo kale waxa ah waa khabar soo taqadume addamaa'iru damaair damaairtaasoo almunfasilatu ka soocantay maxay can cawaamilihaa cawaamisheedii iyado he ka soocantay iyadna waa laba iyo toban de markaa laba iyo toban mutasila iyo laba iyo toban munfasila damairuna waa khabarkeygii marka la laqmanayo lakin iska ilaali tawinta ka goode wa haadihi tani damaa'iru damaa'ir weeyi damaairtaasoo mutasilatun la xidhiidhaysa bicawaamilihaa cawaamisheeda la xidhiidhaysa wa miluhaa ay wa milu damaa'iri lmutasilati damaairtan mutasilada ah oo kale waxa a ah, waa khabar soo taqadume adamaa'iru damaair adamaa'iru damaair baa ah ohan de khabar ma jirta waa mubtade adamaa'iru damaair almunfasilatu ka infisaalaysa oo ka soocmaysa can cawaamilihaa cawaamisheeda ka infisaalaysa oo la yidhahdo maa yubtad maa yubtadaw bihi lkalaam laa yubtadaw bihi lkalaam wayaqacu bacda ilaa fi lاkhtiyaar lakin halkaas eeg waclam ana damiira qismaani mutaصilu bcaamilihi wahuwa maa laa yubtadaw bihi walaa yali ila fi اlاkhtiyaar wamunfasilu can caamilihi wahuwa maa laa yubtadaw bihi wayali ila fi اlاkhtiyaar ma args ya maad arkeysin halkan akriya maad arkeysin ya eh, mutasilka muxuu ku yiri mutasilun bicaamili maxaa la hahdaa maa laa yubtadau bihi waa waxaan hadalka lagu bilaaban karin walaa yali ilaa ilaana lama xidhiidsado fi likhtiyaar xaalat likhtiyaar wa munfasilun iyo mid munfasila oo ka soomaya can caamili caamilkiisa wa huwa munfasilka caamilkiisa ka soomaya maa ay ayiladii kaweeyi laa yubtadau bihi isaga aan lagu bilaabanahayn hadalka ma saxba laakin waa yali la xidhiidhaya ilaa ilaa fi tiyaar ikhtiyaar xaalatu ikhtiyar la xidhiidhaya saamaynasha mise waa khalad halkaa ka warrama ya waa lagu bilaabay kol isna muxuuna yidhi maa laa yubtado bi mayna saxayn mise waa khalad bal ka warrama cibaarada ya dee munfasilka garanaye oo munfasilka ma yubtado bilkalaame laakiin baabulfaacil markaynu joogno de hadalka laguma bilaaba ficilkaa ka horeynaya sheekh markaa saasuu ka jeeda iska ilaalida iyay ka mari faacilkiiyo ficilka mid ka horey ficil ka horeeya soo ma dee sidii unbu uga horeynaya laakiin wuxuu la xidhiidsanaya damirka munfasilkii maxay de ilaadi unbu la xidhiidsanaya lakin de ficilkiisa ka horeyn maayo macnuu ka socda waa sidaa fahmi wayne haddaad akriya istiraadaan malaa sharaxa maba akridaan wa tani damaa'iru damaa'ir weeyi damaairtaasoo mutasilatun la xidhiidhaysa he bicawaamiliha cawaamisheeda wamiluha ay wa milu damaa'iri lmutasilati damaairta mutasilada ah oo kale waxa ah adamaa'iru damaair damaairtaasu almunfasilatu ka soocmaysa can cawaamiliha cawaamisheeda wadalika tusaale ka qawlika waa odhahdaada iyo wixii lamid aa tidhi lam yaqum ma kicin ilaa ana aniga mooyaane bal agga hore keen ilma yubtado baahd ma odhan kartid imika ana yaqum maxaad ohan huwa yaqum adar maxaad or huwa yaqum adar waay markaa eeg ilaadaasi waa lagu kala faslinaya wadig arkay xaalatu ikhtiyaar iska daba dhacaysa lam yaqum ma kicin ilaa ana aniga mooyaane aw antum ayka lam yaqum ma kicin ilaa antum idinka mooyaane wagayru dayni labadan ayrkood yuclamu waa la ogaan huwa ayrka bilqiyaasi qiyaas baa lagu ogaan cala lmutasilati ta mutasilada laga qiyaas qaadanayade labuu kuu sheegay labada ka u horeeya waa maxay ya waa mutakalimkii kelida tusinayay ka labaadna waa maxay waa mukhaaabkii de mukhaaabkii ragga ku dhacay soo ma laba keliya kuugu sheegay damayrta labu kaaga sheegay imisu ka tegay toban maha tobanka kale wuxuu kuleeyahay de waxbaa laguu soo sheegay niy intaasun uga qiyaas qaado kuu leeyahy waxa laguu sheegayahe maanka gala kaashuu kuleeyahay lam xarfu nafyin wajazmin waqalbin wakhtisaas bilmudaaric yaqum ficlu mudaaric majzumu bilam calaamatu jismihi sukun aلظahir cala akhirihi liannahu ficlu mudaaric صaxiixu اlakhiri walam yatasil biakhirihi shayun ila adaatu istifna mulqatun la camala laha ana damiru rafcin munfasilu mabniyu cala sukun fi maxali rafcin he faacil so ma aw xarfu caطfin mبني على السكون لا محل له من الإعراب أن ضمير رفع أن ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع معطوف على أنا wataau xarfu khiaab wlmiimu calaamatu jamci adukuur saasaad ohan karta ama antum iyadoo wal socoto iska idhaado ka lam yaqunay ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aa tiri lam yaqun ma kicin ilaa ana aniga mooyaane aw antum ay ka lam yaqun ma kicin ilaa antum idinka mooyaane ka lam yaqun ma kicin ilaa ilaa ana aniga mooyaane lam yaqum ma kicin ilaa naxnu lam yaqum ilaa anta lam yaqum ilaa anti lam yaqum ilaa antuma lam yaqum ilaa antuna lam yaqum ilaa huwa lam yaqum ilaa hiya lam yaqum ilaa huma lam yaqum ilaa hum lam yaqum ilaa huna waka inamaana waa la mido waa lagu kala saari karaa lam yaqum inamada lafteedu waa lagu kala fasrin karaa inamaa yaqumu ana baa la iska odhan karaa inamaa yaqumu waxa un kacaya ana aniga ila adaad xasri way faaidinaysaa waaya wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah a tidhi lam yaqum ma kicin ilaa ana aniga mooyaane aw antumu aw antum ayka lam yaqum ma kicin a tidhi antum idinka mooyaane wagayru dayni labadan gayrkood toomba hadhe yuclamu waa la ogaan huwa gayrka bilqiyaasi qiyaas baa lagu ogaani intaasa loga qiyaas qaadanaya halkaa maxaynu kaga baxnay faacilka baynu kaga baxnay muxuu inooga warramay saddex masalo dikru tacriifi lfaacil iyo dikru bacdi axkaami lfaacil iyo dikru aqsaami lfaacil gabaygiisa yar adagaan ku celino si fiican u eegaba marfuucu lasma sabcatu naatihi biha macluumat lasmaai min tabwiibiha falfaacilu smun muطlaqan qad irtafaa bificlihi wlficlu qablahu waqac wwaajib fi lficli an yujarada ida ljamcin aw muhanan usnida faqul ata zaydani wazayduna kajaءa zaydu wayaji akuna waqasamuuhu ظaahira wmudmara fadaahiru lafظ ladi qad dukira wlmudmaru itnaa cashra nawcan qusima ka qumtu qumnaa qumta qumti qumtuma qumtuna qumtum qaama qaamat qaama qaamuu waqumna naxwu sumtum caama wahadihi damaa'iru mutasila wamiluha damaa'iru lmunfasila kan lam yaqum ilaa ana aw antumu wagayru dayni bilqiyaasi yuclamu wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk